bsm illahi الرxman الraxim alxamdu lilahi rb اlcaalamiin wslى اllah wslm clى nabiyina mxamed wclى alihi وasxaabihi ajmaciin ama bacdu qala almualifu raximah اllahu tacaala asaxu kutub اlxadiid qala الnaaظim awalu man صnafa fi الصaxiixi muxamadu wkhusa bالtarjiixi ومسلم بعد وبعض الغرب مع أبي علي فضلوا ذا لو نفع ولم يعماه ولكن قلما عند ابن الأخرم منه قد فاتهما ورد لكن قال يحيى البر لم يفت الخمسة إلا النزر وفيه ما فيه لقول الجعفي أحفظ منه عشر ألف ألفي wacalahu araada btakraari laha wamawquufin وفي البخاري أربعة الآلاف والمكرر فوق ثلاثة ألوفا ذكروا waxaan ku dhex jirnay manduumadii altabsiratu waltadkira ama alfiyat alciraaqi oo ku saabsanayd xadiidka ama musطalaxu xadiidka saxiixa mabaaxiftiisa ayaan ku dhex jirnay markaa naadimku waxa uu yidhi awalu man sannafa awalu man qofkan kii ugu horreeyey oo sannafa sannifay fi saxiixi saxiixa yacni dhexdiisa ku sannifay muxammadun muxammed waaye waa imaamu albukhaari buu ka wadaa maxamed ibnu ismaaciil wa khusa waa la gaar yeelay wixii uu bukhaari isnaadiyey oo saxiixiisa uu ku dhex isnaadiyey bitarjiixi baa lagu gaar yeelay rajaxaad la rajaxo oo laga rajaxo muslim wa muslimun muslimna bacdu ay bacdahu isaga gadaashiisa yuu ahaaday wa bacdu algarbi wa bacdu ahli algarbi galbeedka dadkiisa qaarkood culamaa ulmaqrib mac abi caliyin abi calina lala qabo abi caliyin inaysaabuurina ou la jiro fadaluu way fadileen daakan oo muslim ah bay fadileen low nafaca haddii uu anfici lahay hada alqowl qowlkan haddii uu wax anfici lahay laqubila min qaa'ilihi qofkii yiraa laga aqbali lahaay laakiin waxa ma anficin wuxuu ku bilaabay marka saxiix mujarad ah wax alifay ugu horeyn marka waxau yidhi awalu man qofkii ugu horreeyo sannafa sannifay fi saxiixi saxiixa ka sannifay saxiixa marka meeshan almuraadu bisaxiix meeshan waxaa loo jeedaa saxiixii uu soo tacriifiyey asaxiixu lmachuud waayo asha meeshaani marka ku jirta waa saxiixii hadda lasoo tacriifiyey ee shanta shardi lahaa ee lahaa itisaalu sanad ee lahaay raawigiisu inuu cadli ahaado daabit oo u ahaado shuduud uu ka nabad galo cillo qaadixa khafiya uu ka nabad galo shan xadiidkii marka shantaa shardi waafaqay oo dabdiga saaxibkiisuna uu taam yahay dabdi taamana la helay shantaa shardi kan waafaqo ayuu ka wadaa shuruudan aan soo sheegnay xadiidka waafaqo oo ku sifaysan qofkii ugu horreeyey oo yacni alifay waxa uu ahaa muxammedun imaamu albukhaari marka saxiixa awalan waa kan la tacriifiyey kow labo midda kale saxiixa la sheegayana waa maxay saxiix mujarad ah oo wax kale laga dhartiray bisaxiixa keliya meel la isugu geynayo markaan sidaas leenahayna waxaan jawaab u helaynaa ishkaalka la keeni karo la dhihi karo imaamu maalik kitaabkiisa almuwada ayaa alifnaa muwadaaasna imaamu shaafici waa kii yidhi ma aanan arkin taxta adiimi samaa samada hoosteeda kitaab ka saxiixnimo badan muwaaa ishkaalkaas marka waxaa lagu jawaabayaa waxay tahay imaa in la yidhaahdo bukhaari ka hor ayuu isagu alifay yani hadalkaas imaamu shaafici uu yiri hadalkaa wuxuu yidhi qabla saxiixilbukhaariba isagu intuunan jirin kutubtii markaas jirtay buuna qiimaynaya alimaamu shaafici uu ka hadlaya waxaa kaloo la yidhaahdaa ama jawaab u ah midaan hadda aan sheegnay oo in la yidhaahdo saxiixa uu ka hadlaayo waa kii uu soo tacriifiyey bina'an calaa daalika imaamu maalig agtiisa xadiidka mursalka ah si agtiisa xujow ka yahay oo xadiidka mursalka ah waa xujaysana xadiidka mursalkaana itisaalu sanad lagama helin maca daalika ma shardinayo isaga meeshaas yani irsaalku ma ka dhigaayo yani waxaan la xujaysanin bal in la xujaysto qabay e waxaan anagu ka hadlaynana de waa saxiixii e, shuruudahan shanta a lahaayo irsaalka uu soo gelayo kuwa laga waayey maraasiil badan balaaqaad ayaa muwadaca ku jira marka ayb maraasiil uu xujo u arkayay imaamu maalig ayuu meesha kusoo dhex daray mursalkuna saxiix maaha oo saxiixa kuma jiro wain kaana imaam maalik isagoo haba u arko in uu saxiix yahay la qaadanaya saxiixan marka shuruudan watou ka hadlaayey mujarad baana laga hadlaayo keyrkiis laga dhartiray marka awalu man sannafa awalu man qofkii ugu horreeyo sanafa sanifay fi saxiixi hadda aan soo sheegnay shuruuddiisa isagoo mujarad asanifay muxamedun muxamed waaye waa muxamed ibn ismaaciil ibn ibraahim ibn almugiira ibni bardisbah albukhaariy wa khusa waa la gaar yeelay marka meeshaasi bukhaari baa ugu horeeyey wax xadiid alifay lama dhihin waa laga horeeyey bukhaari baa ugu horreeyey waayo wax saxiixa shuruuddan ibnu salax sheegay wato kitaab gooni ah inuu u qoro alifaysaa ugu horreeyey wa khusa waa la gaar yeelay naa'ibulfaacilka marka muxuu noqona wa khusa waa la gaar yeelay ay maa asnadahu lbukhaariyu fii saxiixihi wixii bukhaari musnad ahaan ou saxiixiisa ugu keenay waa la khaas yeelay maxaa lagu khaas yeelay bitarjiixi rajaxaad in laga hormarin in laga rajaxay maxaa laga rajaxayaa calaa muslimin kaasaa marka bukhaari waxaa lagu gaar yeelay tarjiix muslim isaga iyo muslim asagaa la hormariyey marka wakhusa bitarjiixi waxa tarjiixa lagu gaar yeelayo waa wixii bukhaari ou saxiixiisa horta ku soo saaray kow laba haddana musnad ah musnad ah markaan leenahay u fiirso waxaa baxaayo waxyaabaha bukhaari uunan sanadkiisa ku bilaabin ee ilaa nebiga sal l salam kuwa uu taxaayo waay waxa la rajaxayo laakiin tacliiqaadkiisoo kale iyo mucallaqaadka tirada badanoo ku jira iyo taraajimta dhexdeeda oo qaarkood axaadiis iska ada baabun addiinu nasiixa buu dhahayaa maalan addiinu nasiixa waa xadiis haddana laakiin isaga qaab tarjamow u sheegay musnad ahaan uma sheegin wixii marka uu musnad ahaan u sheega waa waxa laga hadlaya wixii marka uu sanadka inta hore xadfo oo mucallaq uu ka dhigo ma ku jiraan waxaan la hormarinayo ayaga kitaabka bukhaarina maqsuudku waa musnadka magacaasuna u bixiyeyba kitaabkajaamic musnad wixii marka aan musnad ahayn ma laga hadlaya meeshan looga hadli maayo waxa laga hadlaya waxay tahay marka waa wixii uu sanadkiisi sheekhiisi ka bilaabay ilaa muntahaahu ou tahay taasuu ka hadlayaayb waxaa kaloo meesha ku jiro wakhusa bitarjiixi marka aan leenahay fii saxiixihina waa in xadiidka uu ku jiro kan la hormarinayo waa wixii saxiixiisa ku jira ama adabulmufrad wixi uu ku weriyey ama juzu qiraa'a ama juzu rafcilyadeyn ama khalqu afcaali ilcibaad iyo ayagu ma aha wax laga hadlayo kutub kala waayo kuwaas marka wakusa waa la gaar yeelay maa asnadahu lbukhaariyu fii saxiixihi bukhaari wixii uu mus isnaadkiisa ku weriyey ilaa meeshuu ku dhammaado saxiixiisana uu ugu dhex weriyey waxaa lagu gaar yeelay bitarjiixi rajaxaad hormarin in la rajaxo wa muslimun muslimna bacdu ay bacdahu bukhaari gadaashiisa ahaaday oo marka muslim iyo bukhaari waxaa horeeya marka yani bukhaari baa la hormariyay muslimna waa ka dambeeya sabab arrintaa marka sabab mujmala iyo sabab mufasal a ah way sababka mujmalka waxa uu yahay inuu bukhaari muslim uga aqoon badnaa cilalka iyo xadiidka sabab mujmala waay kaas sababka mufasalkana waxaa dib loogu soo noqonaa shuruudii saxiixa shuruudii xadiidka saxiixa bukhaari iyo muslim bukhaari saxiixiisa ku xoog badan siduu ugu xoog badan yaha waa maxay shuruudii soo qabso itisaalu sanad shardiga koowaadu ahaa marka la fiiriyo saxiixulbukhaari iyo saxiixu muslim shardiga itisaalka bukhaari baa ku horeeya waayo bukhaari wuxuu shardhistay almucaasaratu walliqaa raawi kastaa sheekha uu ka warinayo inay isku waktina joogeen ay ahaayeen islamarkaana uu la kulmay haddaan liqaagooda iyo kulankooda aan la ogeyn bukhaari maba ka soo saarayo saxiixiisa uga soo saari maayo walaa hayru saxiixa agtiisa kama ahan saxiix kama aha meeshaas marka bukhaariya taas ku xoog badnaaday midda labaad waxa ay tahay ruwaadda markaan fiirino laba shardiyaa raawi kasta loo shardinayo soo alcadlu waadabdu ruwaadda marka cadaaladooda iyo dabdigooda marka la fiiriyo ragga bukhaari oo wax ka soo saaro ee la naqdiyey cadaaladooda ama dabdigooda la naqdiyey waa ka yar yihiin ragga muslim oo inta muslim laga naqdiyey iyo inta bukhaari laga naqdiyey inta bukhaarigaa yar bukhaari laftiisa inta laga naqdiyey waxay u badan yihiin shuyuukhdiisa shuyuukhdiisana dadka asaa uga khibrad badan banaan soo ma fahmin meeshaan dhinacaa marka cadaalat ruwaad wa dabdu ruwaad markaan fiirinana bukhaari iyo muslim waxaa ku horeeyo eh, bukhaari ta kale waxa ay tahay eh, shuduud la'aan iyo cillo la'aan matnigay usoo noqonay inta badan marka shuduudka iyo cillo la'aantuna axaadiista daara qutni oo aan gaari doonno axaadiista daara qutni ou duray ee saxiixa ku dhacday ee uu naqdiga soo wajahay bukhaari iyo muslim marka la fiiriyo taqriiban nusay isku joogaan inta bukhaari laga naqdiyey wax yar waay ah. inta muslim laga naqdiyaa badan dhinacaana marka cilalka xaggoodana waxaa cilal yar axaadiista saxiixulbukhaari laga un lagu keenay haddii marka uu xaggii cilalkii iyo ka yaraado ijaashan laga naqdiyeyna ka yaraaday itisaalkiina shardi dheeraadoo liqaac uu shardiyey bukhaari shuruudii saxiixa marka soo kuuma caddaanayso inuu ku horeeyo bukhaari saasaa marka bukhaari wakhusa bitarjiixi wa muslimuna bacdu gadaashiisu ahaaday bacdahu ayb wa bacdu algarbi maca abi caliyin fadaluu wa bacdu algarbi wa bacdu ahli lgarbi galbeedka culimmadiisa qaarkood qadiciyaabaa ka sheegay culamaa maqrib qaar ka mida ah, maca abi caliyin lala qabo oo uu la jiro abu caliyin inaysaabuuri shaykhu alxaakim fadaluu waxay fadileen daa midkan bay fadileenoo waa muslim ishaarada kan dhowey ku dhacay waa muslimay fadileen low nafaca hadduu anfici lahay hada alqowl qowlkan hadduu wax anfici lahay laqubila minhum waa laga aqbali lahay ama laqubila min qaa'ilihi baa laga aqbali lahay kan yidhi meeshaas marka hadalka laga soo naqliyey abu caliy kaa un baan hadda ognahay hadalka abu caliin buuri laga soo naqliyey oo la yidhi waxay fadilayaan muslim sidaanuu ahaa maa taxta adiimi asamaa'i kitaabun asaxu min kitaabi muslim wuxuu yidhi samada hoosteeda kitaab ma jiro ka asaxsan oo ka saxiixnimo badan kitaabka muslim hadalkiisu saasuu ahaa hadalkan marka ma keenaa in bukhaari uu ka horeeyo ma keenaayo leana waxa la nafiyey waa maxaa la anfiyey waxaa la anfiyey muslim in laga badiyo in laga badiyo oo xagga sixada la dheer yahay oo laga badan yahay ayaa la anfiyey musaawaad ma la anfiyeyn may lama anfiyin muslim wax la siman ma jira ma dhihin wax la siman waa jiraa waa jiri karaan ee waxa la anfiyey waxay tahay wax muslim ka saxiixnimo badan marka cibaaradan macnaheedu maahan abu caliin naysaabuuri uu bukhaari ka fadilay maba taallaba meesha waayo markaad tidhaahdeed hebel qofka cilmi badan ma jira markaad tidhaahdeed mid la siman maad diidaysaa inuu jiro ma diidaysid mid la siman mid ka badanaad diiday mid la siman oo isaga cilmigiisoo kala qabo waa jiraa waa jiri karaa marka cibaaradaani haddii la yidhaha muslim buu fadilayna muslim wax la simanba ma jirow ay noqo lahayd sidaasna cibaaradu ma aha ibnu xajar saas u toojiyey ayb walidaalika waa cibaaraadka muxadisiinta saanoo kale waa badan tahay eh, axmed bin xambal yaa isaga waxaa laga wariyey inuu yidhi eh, ma tarwi can athbata min hishaam addastawaa'iy hishaam ibn abi cabdillahi dastawaa'i qof ka fiqanimo badan ka werin maysid amaa miluhu facsaa buu yiri laakiin isagoo kale waa dhici kartaa inaad ka werisid laakiin nin ka badan maya marka wax afcalu tafdiilka lagu nafiyo iyo isla mid ma ahan musaawaad in la nafiiyo ayb meesha marka hadalkaa marka wax tasriixiyey imaamu muslim kitaabkiisa ka horeeya bukhaari maleh haddii ay dhacdana waxay culummadu ku towjiihiyaan xagga tartiibta iyo xusnu siyaaqa habka looga faa'iidaysan karo iyo sida u tartiibsan yahay iyo muslimaa dabcan badan laakiin sixada wax usoo soo noqonaya maya tartiibta iyo siyaaqaduna de muslim kitaabkii markuu rixladiisii soo dhammeeyey ayuu magaaladiisii ku qoray bukhaarina rixlada isagoo wadow kitaabka ka qoraayo isla mid maaha nin marka wixii markuu soo dhammaystay gurigiisii joogo shuyuukhdiisii la joogo iyo nin socod wax ku qoraayo isku tartiib ma noqon karaan marka intaasaan ugaga baxaynaa walam yacummaahu walaakin qalla maa cinda bni alakram minhu qad faatahumaa walam yacummaa bukhaari iyo muslim ma aynan camimin hu saxeixi yani kula saxiixi saxiix dhammaantiis ma aynan ku camimin labadooda kitaab walaakin qallamaa waxaase yar cinda bni alahrami ibnulahram agtiisa isagana waa shaykhu lxaakim walaakin qallamaa waxaa yar cinda bni lahrami ibnulahram agtiisa minhu min asaxiixi saxiixa xaggiisa qad faatahumaa inuu ka tegey ay wax ka tageen marka wuxuu leeyahay bukhaari iyo muslim saxiixoo dhan inay kitaabkooda ku camimaanay ku qoraan ma u qasdinba saxiix badan baa marka ka tegey waay ibnulakram baa wuxuu qabaa oo shaykhulxaakim ah saxiixa inta dhaaftay bukhaari iyo muslim inay yar tahay marka hadalkaasu marka wuxuu yidhi rudda warudda warudda hada alkalaam hadalkaa waa la radiyey laakin qaala yaxya albaru faa'iido kalou ku dara marka laakin qaala waxa uu yidhi yaxya albaru waa alimaamu nawowi waay yaxya bnu sharafin inawowiy waxa uu yidhi lam yafuti lkhamsata shanta asal oo xadiidka kutubtiisa asalka u ah ma dhaafin ila annasru waxyar unbaa ka tegey waxyar ka tagtay shanta asaga marka wuxuu ka wadaa bukhaari muslim abu daawuud tirmidi iyo nasaa-i ibnu maajaha isaga mar dambaa lagu soo daray lix looga dhigay wuxuu leey laakiin shantaa kitaab xadiid saxiixa oo dhaafay waa yeryahay ayb marka meesha dabcan ayagaaba sheegayba bukhaari iyo muslim laftoodaa waxay sheegeen in aynan xadiid kastoo agtooda saxiix ka ah inaynan kitaabkooda soo gelinaynin ayagaaba sheegay oo imaam albukhaari waxaa laga wariyey inuu yidhi maa adkhaltu fii kitaabi aljaamici ilaa maa saxa kitaabkan jaamica ma gelinin ilaa waxaan saxay maaha wa taraktu min asixaaxi lixaali tuul axaadiid saxiixana waa ka tegay yiri waa dheeraana kitaabka haddii kale khadiib wuxuu ku wariyey taariikh bakhdaad juska labaad sideed ilaa sagaal safxada imaamu muslimna saxiixiisa laftiisa wuxuu ku yidhi afar boqol iyo afar xadiidka raqamkiisu uu yahay abwaabta salaada iyo wa idaa qara'a fa ansituu markii uu xadiidkaas ziyaadadaas uu ka hadlayay wuxuu yidhi halkaas isaguna uu ku sheegay imaam muslim oo uu tilmaamay marka wax kastoo saxiix ah ma ku qorinuu yidhi kitaabkan kullu wax kasta oo saxiix ah kitaabkan ma aanan ku qorin sidaasuu yidhi ayb sidaa darteed marka eh, hal marka waa dhici kartaa in warka ibnulakram ibnulakramna warkiisu sidee ahaa warka halkan lagu sheegay wuxuu yidhi qallamaa yafuutu albukhaariya wa musliman mima habata min alxadiidi saxiix wixii sugnaaday xadiid saxiixa waa yar yihiin inta dhaaftay bukhaari iyo muslim cibaaradan aad markaad u dhuuxo wuxuu yidhi saxiix bukhaari iyo muslim dhaafay waa yar yihiin ma dhihin laakiin saxiix bukhaari iyo muslim kitaabkooda dhexdiisa ku dhaafay waa yaryihiin ma dhihin labadooda kitaab ila marna si guudaan u hadlaynaa marna waxaa loo hadlaa labada kitaab ma ogtahay isaga marka ma dhihin fii kitaabayhimaa ma dhihin marka ayagoon saxiixii labadooda kitaab ku qorin ayay haddana yaqaanaan ayb marka fii kitaabayhimaa ma sheegin addaahir marka ibnulakram warkiisa waa la tawjiihin karaayo waxuu ka wadaa inamaa araada mima carafaahu waطalacaa calayhi mima yablugu mima yablugu shardahumaa ee ma uunan ku qaydin labada kitaab kuma qeydin yani wax ayaga yani shardigooda gaaraayo oo saxiixa oo aynan ayaga dhaafay oo aqoontooda dhaafay ma jiro laakiin hadduu dhihi lahaa fii kitaabayhimaa markaas waxay noqon lahayd labadan hadal aan sheegnay bukhaari muslim ka sheegnay waa qaba lahaayeen ayaga lanna labada hadalba saxiixu kitaab yani wuxuu ku saabsan yahay labadooda kitaabi ayuu ku saabsan yihin ayb marka ibnu salaax siduu u fahmay ma ahanaa laleeyahay ma hadalkaa marka ibnul wax waxa oo dhiba ima culays ma sidaas marka alkhadiibu tibriizi oo kaafiga iska lahoo raggii ninkii ugu horreeyo ikhtisaariyeyba ah ibnu salaax kitaab alkaafi leeraa buu leeyahay hadalkaa marka ibnu salaax waa ku naqdiyey ibnu xajarna nukadka saasoo kale ugu keena warkiisa sakhaawina fatxulmugiid calaa kullin marka warkan ibn alahram waa la tawjiihin karaa marka warudda waa la radiyey buu yidhi laakin qaala wuxuu yidhi yaxya albaru yaxyihii baariga ahaa imaamu nawowi buu u jeedaa waxa uu yidhi lam yafut ilkhamsata shantii kama tegin ila nasru wax yar maahay hadalkaas marka irshaadu dulaabi alxaqaa'iqa ayuu imaamu nawowi ku yidhi wa fiihi warkan waxaa dhexdiisa ah maa ayaa fiihi dhexdiisa ah wa fiihi wa fii taswiibi nawawiyi imaamu nawowi in la taswiibiyo warkiisa waa sawaab la yiraa maa fiihi waxa ku jiraa ku jiro yani nadar baa warkiisa xataa ku sugan u leeyahay liqowli ljucfiyi liajli qowli ljucfiyi bukhaari qowlkiisa dartiisa uu yidhi axfadu waxaan xifdeen waxaan xifdisanahay minhu min asaxiixi saxiixa waxaan ka xifdisanahay cushra alfi alfi kun kun toban marka loo qaybiye meel kun kumaad marka waa hal malyan sooma hal malyan toban markaad u qaybiso waa meeqo boqol kun kutub dhan marka isku darta axaadiistooda boqol kun u dhowaanayaan marka haddii uu leeyahay imaamu albukhaari boqol kun oo saxiixan xifdisanahay warka nawowi marka sax ma noqon karaa marka oo ah shanta kitaab waxa dhaafay oo saxiixa waa yaryihiin maana ma noqon kara wax badan badan badan badan badan baa meesha marka ku jiro oo boqol ile kutubu sita xataa markaad ibnumaajaha ku darto ma dhamo boqol kun mana usoo dhowaanayamarka boqolkan kun oo saxiixa oo bukhaari xifdisan yahay meeshaana aynan ku dhoweyn tirada boqol kun aynan ku dhoweyn meeshaas waxaa ka soo baxayo soomaaha in axaadiista saxiixa ah oo aan kutubul ku jirin ay aad u badan tahay yaa kaaga soo baxaysa warkan dartiis baa marka kalaamka imaamu nawowi nadar baa ku sugan in isaga laftiisa la sallimo daratiibu isada lafteeda kasii jawaabaya wuxuu leey wacallahu wacalla albukhaariya bukhaari waxaa laga yaabaa araada inuu doonay bitakraari maca takraari yani soo celcelin lahaa la soo celceliyay axaadiidta inuu taa u jeedo oo tirada wax badinaayo mukararka xataa inuu tirinaayo oo kisaabayo wa mawquufin wa bimawquufin mawquuf yacnii inuu la tirinaayo oo uu u jeedo ayb marka boqolkaa kun oo saxiixan xifdsanaya uu leeyahay wuxuu u jeedaa hal xadiid oo duruqdiisu badan tahay ayuu mid dariiq walbaati waa tirinaa waa tirinaa waa tirinaa marka sidaa haddii la yiraahdo xadiidka matni ahaan ma badna warka nawowi marka waa sawaab waa ahaa kana ee tiradan tirada boqolka kun waxa gaarsiinayo waxay tahay oo uu la gaarayo takraarka xadiidka haddii lasoo celceliyo islamarkaana matnigu hal un uu yahay culummada xadiidku lambaray siinayo waa tirinayo mar haddii sanadka kii hor uu ka duwan yahay xadiid cusub camalay ka dhigayaan waxaa laga yaabaa axaadiidta bukhaari aad arkaysaan mararka qaar hal matni oo dhowr tarjamo intuu u sameeyo soo celcelinayo soo celcelinaayo mukarar ma lagu tilmaami karaa oo lambar ma la siinayo miya maya mukarar ma lagu tilmaamayo lambar mar haddii sanadku isku mid ounan ahayn xadiis mustaqil oo kale marka wacalahu araada bukhaari waxaa laga yaabaa araada inuu doonay oo warkaa uu ka wado bitakraari celcelin lahaa uu celceliyo axaadiidta iyo mawquufin wa bimawquufin ula jeedaa laga yaaba kuwa mawquufaadka uu xifdisan yahay ila lafdiga saxiix mawquufkana waa soo gelaan mogta saxiixa lama dhihin ilaa ilaa inuu nebiga ku dhammaadaa shardi ma aha wa fi lbukhaariyi bukhaari dhexdiisa arbacatu laalaafi baa ah afar kun afar kun oo xadiid ayaa bukhaari dhexdiisa ah walmukararu kuwa lasoo celceliyey minhaa oo yacni axaadiidtaa ka mida fawqa halaahatin saddex kun korkeeda waay uluufan oo saddex korkeed waay uluufan oo kumanaan ah yani saddex kun iyay ka badan tahay fawqa halaahatin saddex uluufan oo kumanaanay dakaruu sheegeen marka majmuuca bukhaarigu wuxuu noqonaa toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba xadiid toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba xadiid mucallaqaadka iyo mutaabacaadka iyo marka laga saaro kuwa uu taabacahu iyo dhahaya ka saar mucallaqaadka ka saar intaas waay marka afar kun mukararkiina saddex kun iyo dhowr waayo yiri isugee marka waa toddoba kun saddex boqol sagaashan iyo toddoba xadiid waa kuwa soo noqnoqonayo marka lagu daro waay weliba haddii marka kuwaas aan la xisaabin oo mukararka laga daayo afar kunuu noqona axaadiistiisa sidaasuu leeyahay hadalkan marka wuxuu ku xoojinayaa warkiisii ahaa boqolka kun uu xifdisan yahay yani asaaniid badan iyo duruq kala duduwan iyo waxaas u jeeda waayahay welimaba xifdi marka saxiixaan ku jirnaa asaxiixu zaa'idu cala asaxiixayn bukhaari iyo muslim kutub aan ahayn oo saxiix shardisatay inay saxiix waxaan ahayn aynan meeshaa ku jamcinin shardisteen ma jiraan xaggeesa laga qaadanaa xadiidka saxiixa labadaas kitaab maahane wakhud ziyaadata saxiixi id tunas sixatuhu aw min musannafin yukhas bijamcihi naxwa bni xibbaana azaki wabni khusaymata wakalmustadraki calaa tasaahulin waqaala manfarad bihi fadaka xasanun maa lam yurad bicilatin walxaqu an yuxkam bima yaliiqu walbusti yudaani alxaakima wakhud qaado ayuu yidhi ziyaadata asaxiixi saxiixa ziyaadadiisa qaado id tunassu xaytu meel ka qaado tunassu lagu caddaynaayo sixatuhu sixadiisa oo nin imaama uu caddaynaayo imaam muctamada meeshuu ku caddayna ka qaado saxiixa ow min musannafin ow khud qaado saxiixa min musannafin musanaf xaggii ka qaado kitaab kitaab la alifay ka qaado oo loo kaas oo yukhasu lagu khaas yeelay bijamcihi saxiixa ururintiisa lagu khaas yeelay ka qaada asna naxwo bni xibbaana naxwa saxiix ibni xibbaana ibni xibbaan saxiixiisoo kale ibni xibbaankii azakiy midka dahirnaa ahaa wabni khusaymata ibni khusayme saxiixiisa ka qaado isagana wa kalmustadraki oo kalena ka qaado mustadraka xaakim kitaabka xaakim almustadrak cala saxiixayn calaa tasaahulin maca tasaahulin lala qabo xaakim tasaahul isagoo marka ku jira wa qaala wuxuu yidhi waqaala marka yaa laga wadaana ibnu salax wa qaala ibnu salax waxa uu yidhi maa wixii infarada uu la gooni noqday bihi ay bitasxiixihi tasxiixintiisa wixii uu la gooni noqday xaakim fadaaka kaagaasi xasanun xasan waay maa lam yuradda haddaan la radinin bicilatin cilo aan lagu radinin dee cilo muuqata aan lagu radinin xasan waay xadiidka uu xaakim keliya <coughs> keligii uu wariyo yaa keligiis waxaan u jeedaa tasxiixiisa uu la gooni noqday waalxaqu xaqu waxa uu yahay an yuxkama in la xukumo bimaa lagu xukumo yaliiqu uu ku haboon yahay wixii marka uu u qalmo in lagu xukumo oo ninka baaxifka mujtahidka uu ku xukumo saxiixnimo xasan ahaan iyo daciif ahaan intaba waalbustiyu ibnu xibbaan albusti albusti waa ibnu wlbustiyu ibnu xibbaan yudaanii wuxuu u dhowaanayaa alxaakima xaakim xagga tasaahulka xagga tasaahulka uga dhowaanaa buu leeyahay bukhaari iyo muslim saxiixooda waa soo garanay meel aan ahaynoo saxiixa loo aaneeyo ma jiraa oo laga qaato wakhud ziyaadata saxiixi saxiixa ziyaadadiisii qaado id tulasu xaytu tulasu meeshii la caddeeyo sixatuhu sixadiisa laga caddeeyo oo imaam uu caddeeyo ka qaado meeshaas waa meel waa madin meesha labaadna ow min musannafin nuunku waa kor dhigan yahay kitaab ka qaado xaggiisa musannafka oo yukhasu bijamcihi yukhasu lagu gaaryeelayo bijamcihi saxiixa ururintiisa yacnii imaamkiisiibaa wuxuu shardhistay saxiix bis inuu meeshaa kusoo qaado dabcan sidii bukhaari iyo muslim qabuulka ay heleen ma helin kutubtan kale saxiix ibn xibbaan ama saxiix khuseyma ma gaarin laakiin ayaga laftooda meel laga fiirin kara wahan cinda haaulaai ala'ima marka la fiirsho ayb walidaalika xadiidka ibnu xibbaan ku jira waxaa la dhahaa saxaxahu ibnu xibbaan ibnu khuseyme saxiixiisa markuu ku jirana saxaxahu ibnu khuseyma la dhahaya marka meelaha ka qaada uu leeyahay eh, yani naxwo bni xibbaana naxwi saxiix ibni xibbaan ibni xibbaan kitaabkiisa isagu uma bixinin saxiix ibni xibbaan kitaabkiisa isaga wuxuu u bixiyey alanwaac wataqaasiin alanwaac wataqaasiin habkaas ayuuna u kala hormariyey awaamir nawaahi iyo waxyaalaha saas u kala hormarsan marka waxaa eh, tartiibiyey ibnu balbaan ibn balbana tartiibiyey wuxuuna u bixiyey alxsaan bitartiibi saxiix ibn xibbaan marka kitaab faa'iidadiisu badan tahay waaye xagga xadiis badnaanta taraajimtiisoo fiqi uu ku jiro mararka qaar kelimaad towjiihaad uu samaynayo aad u faa'iido badan yahay ayb ibn xibbaankii azakiy zakiga ah daahirka ah wabni khusaymata ibn khusaymana ka qaado xaggiisa kitaabka ibn khusaymana saxaaxa ka qaado marka ibn khusayma muxuu u gadaal mariyey ibn xibaan waaba ka weyn yahay waana ka horeeyey muxuu u dabamariyey wuxuu u dabamariyey bay leeyihiin culimada ibnu khusayma saxiixiisa inta laga haayo waa yar tahay in badanoo kamida ah waa mafquud kitaabkiisa marka maadaama kitaabkii qaybo ka midaba aan la haynin ibnu xibbaankana kulligiis uu dhammaystiran yaho la hayo saas uu hormariyey ee maahan inuu ka horeeyo maaha bal ibnu khuseyma horeeyo dhinac kasta ibnu khuseyma marka waa imaamu ala'ima oo <coughs> bukhaari iyo muslimaaba ka weriyeen asaga laakiin saxeixa ma ahane khaarija saxeix fiqhi iyo xadiidna labadaba riwaayo iyo diraayadaba a'imadii jamcisay uu ka mid aha iyo xusnulmuctaqad weliba kitaabkiisa kitaabu tawxiid yaan aad uga terjamaya siduu caqiidada saxiixa ee ku dhisan kitaabkii sunnada ou aad yani u bayaaninayo aadna uu marka ugula dagaalamayo mukhaalifiinteeda wa kalmustadraki marka ibnu khuseyma de meeshaas joogo waktigaasaa ahaayo bukhaari iyo muslim wax ka wariyeen oo yani kelimadiisu ay tahay yani taskiyadiisa iyo yani cilmigiisa iyo uu yahay yani shay yani cinda waktigiisi iyo ka gadaalba iska ah mashhuur yaa waxaad arkaysaa dad marka warkii fakhruraazi wax weyn u malaynaya inkastoo fakhruraazi isaga maa yiri warkaas xataa hadal uu ku jiro mafaatiixulgeybka meelo uunan isagii meesha hadalkaas uu kaga yaalla ma gaaray ma gaarin war uu ku jira calaa kullin ee uu ku tilmaamayo kitaabu tawxiidka ibnu khuseyme kitaabu shirki uu leeyahay waxaasaabada fakruraazi iyo in laysba garab dhigaba fakruraazi inuu taskiyeeye ibnu khuseynaba waxayba tahay tadaful iyo gardarro ah oo taskiye looga raadiyey ibnu khuseyma fakruraazi in looga raadiye fakruraazina waa la ogyahay caqiidadiisa iyo kitaabadii uu qoray ilaa culamada qaar ay dhaheen waxyaabihii uu qoray waxaa ka mid ahda asirulmaktuum fii mukhaadabati nujuum iyo kutubo marka waxyaaba sixir iyo wax noocaas kale axta ay ku jiraan oo mararka qaar dhahayo sixirka in la bartaa waa waajib haddii kale mucjize iyo lama kala garanayo wax kale ibnu kathiirna watabacu maatatum shayaatiin waa ku niqaashay waa macruuf qof marka meeshaas jooga haddii ibnu khuseyme la dabageeyo oo layidhaa isaga ma taskiyeynin saa darteed ibnu khuseyme waa majruux mashaakil zamankan jira waa dadka qaar sanaba kala yaqaanaanba isku zamanay kuwa u malaynayaanba inay isku zaman ay yihiin u haystaan baqaatin wa kalmustadraki mustadragi oo kale isna waa laga qaadan karaa saxiixa oo mustadrak almustadrak cala saxiixayn xaakimaa kaas marka iska leh wuxuuna ugu talagalay axaadiid bukhaari iyo muslim shuruudooda laazimayso laakiin aynan soo saarin yacnii inay soo ay ahayd ma soo saarin fastadraka calayhimaa ayb saddex buu marka tusaale usoo qaatay calaa tasaahulin maca tasaahulin lala qabo xaakim marka tasaahul buu dusha uga tuuray xaakim marka mustadragiisu waa khilaaf badanaa ku jira abu saciid almaalini sheekh la yidhaha waxa uu yidhi wuxuu sheegay anahu aalacahu bitamaamihi kulligiis waa daalacday yuri mustadradda falam ara fiihi xadiian calaa shardihimaa yuri hal xadiid oo shardi bukhaari iyo muslim waafaqa ma aanan ku arkay warkaas marka culummada waxay yidhaahdeen waadan hayru mardiy oo imaamu dahabi siyarka wuxuu ku yiri markuu warkaas soo naqliyey kabacdi haadihi mukaabaratun wa guluwun walaysat rutbatu abi saciid an yaxkuma bi haada abu saciid almaalini rutbadiisa maaha in waxaanoo kala xukumayo bal fi lmustadraki shayun kahiiru calaa shardihimaa wa shayun kahiirun calaa shardi axadihimaa marka wax badanaa jiruu leeyahay oo shuruudooda raacayo midkood shuruudhiisa raacayo sulusulkitaabna waa imaam xaafid eh, ibnu xajarna isaga wuxuu yidhi kitaabkan wakhti dambeu qoray markii hore markii uu muswadeeyey muraajicu ugu laabtay intii uu muraajiceeyey waa yar yihiin buu yidhi marka wax laga soo saari karo wahan iyo ama qalad ah laakiin intii kale oo uunan muraajacada ku gaarin oo uu dhintayba isagoon dhammaystirin intaas waaye inta marka ay dhici karto waxyaabahan laga hadlayo ibnu xajar saasuu dhahaa waxaa kaloo tasaahumka loogu nisbaynaa xadiis mawduuca ku jira marka in mustadrak cala saxiixayn wax lagu istidraakayo bukhaari iyo muslim oo shardigooda waaye laleeyahay maxay u soo saari waayeen in mawduuc uu noqdo wax aad u fog waay tasaahumka marka taasna waa keenaysa wa qaala waxa uu yidhi maa wixii infarada uu la go wa qaala ibnu salaax wuxuu yidhi maa wixii infarada bihi ay infarada alxaakimu xaakim uu la gooni noqday bihi bitasxiixihi tasxiixiisa ou xaakim keliya saxiix yeelay marka xaakim oo tasaahul ou ku tuuray haddaan aragno xadiid keligiis marka uu saxiixiyey asagana mutasaahil inuu yahay ou sheegay maxaa laga yeelaa marka fadaaka xasanun darajatu saxiix ma siinayna xasanan ka dhigaynaa ibnu salax baa warkaanna wuxuu maa yuradda haddaan lagu radinin bicilatin buu leeday duhuuri cilatin cilo muuqashadeeda haddaan lagu radinaynin hadalkan marka wuxuu ka dhalanaha ibnu salax asaga wuxuu qabaa waxba inaan la tasxiixi karin zamankiisa oo <coughs> wuxuu leeyahay tasxiixinta waxaa iskale a'imadii hore gadaashan dambe wax la tasxiixi kara male wuxuu leeya ijtihaadkaas waa xirmay buu qabay masaladaasna laguma waafaqin waa u tegi doonaa booskeeda markaan gaarno marka wuxuu leeyahay si aan taas loogu dhicin xaakim oo mutasaahila wixii uu la gooni noqday tasxiixiisa annagu yaanan dhihin tasaahulkiina waa ka baqaynaaye xasan un ha lagu sheego tasxiix iyoan la gaarsiin cilo in lagu arka maahna walxaqu wuxuu yidhi sida xaqaa xaquna an yuxkama bimaa an yuxkama in la xukumo waayo waxa uu xaakim la gooni noqonaya tasxiixooda bimaa in lagu xukumo yaliiqu ku haboon wixii ku haboon ha lagu xukumo oo waa maxay min asixati waalxusni wadacfi ah oo qofka mujtahidka baaxidkaasa waa feeriyo wlbustiyu xaakimna ayaa ibnu xibbaan dhe albusti yudaanii wuxuu ku dhowaanayaa alxaakima xaakim xagga tasaahulka marka ibnu xibbaan isaguna tasaahul baa ku jiray oo xaakim xagga xaakim miyuu kaga dhowaanayaa maya walidalika suyuudi alfiyadiisa wuxuu yidhi maa sahala albustiyu fii kitaabihi bal sharduhu khafa waqad wafaa bihi haa ibnu xibbaan tasaahul ma samaynin kitaabkiisa dhexdiisa bal shardigiisaa khafiif noqday oo gaabtay shardigaasna waa oofiyey ibnu xibbaan mutasaahil ma lagu sheegi karu leeya lianna shardigiisii oo muqadamada kitaabka uu ku sheegay waa dhammaystiray waana ka soo baxay shardiga marka waa lagu qabsan karaa shardiga xaggiisa waa lagu qabsan karaa Eh, kitaabkiisuna marka shardiga iyo waxyaabaha ku sheegay oo <coughs> shardigu u dejiyey oo uu woofiyey <coughs> aslu shardigiina waxa uu yahay in eh, qof kasta oo sheekh ah sheekha uu ka werinayo iyo isagaba waa inay hiqa yihiin xadiis munkarana uunan ka imaanin qofkii marka cadaalad leh wax jarxiya uusan ku dhicin waxa uu werinayana nakaara aysan ku jirin agtiisa saxiixu ka yahay marka meeshaas ah yani haddaan la jarxinin qofka cadaaladii daahirka ahaydna laga hayo xaalkiisa waa la socodsiinaadaas waayo waxa marka xoogaa tasaahulka uu ku imaanayo muqadamadana marka uu ku sheeg sheegaa shuruudiisu inay saa tahay marka isagu shuruudda ayuu khafiifiyey laakiin oo kitaabka uu u dejiyey laakiin waa ka soo baxay shardigiisa waayahay almustakhrajaat halkan wuxuu ka gelaya marka mustakhrajaadka ayb mustakhraj waxaa laga wadaa kitaab bukhaari oo kale ama muslim tusaale usoo qaado axaadiidta kitaabkaas ku taallo ayaa qof dambe ayaa wuxuu ku werinaa bisanadihi bukhaari ama muslim ayuu wuxuu ka waafaqaa dhanka yani sheekhooda ama shaykhu shaykhihim buu ka waafaqaa ama fawqahu hadafka ugu weyn oo loo qoraa marka maxay tahay mustakhrajaat hadafka ugu weyn horta waxay tahay culuw sanad nin marka bukhaari iyo isaga ay u dhaxayso boqol iyo konton sano ayaa haddii dariiqa bukhaari uu wax ku wariyana silsilada waa ka dheeraane haddii uunan dariiqulbukhaari uunan isticmaalina asaga sanad u gaara uu soo u isticmaalo bukhaarina uu uga soo dhaco sheekhiisa iyo man fowqahu uu uga soo dhaco matniga la werinayana dabcan mustakhrajaadka mutuuntoodu asal ahaan waa saxiixa kitaabka uu mustakhrajka ka yahay oo hadda maalan mustakhraj <coughs> albukhaari liabibakri ismaaciili oo kale yani axaadiistii saxiixulbukhaariga ku jirtay waayo laakiin sanadkiisuu ku werina mustakhrajaadku marka asalkoodu saas waayo culuw sanad baana loo ujeedka laga leeyahay ay tahay Ah, iyo fawaa'id kalena waa ku jirtaayo fawaa'idda ku jirta waxaa ka mida waxaa laga yaabaa matniga inuu ziyaado la imaado ziyaadadaasna ay macno keento ama xugun keento hadda maalan abuu nucaym mustakhrajkiisa waxaa ku jirta jamcu taqdiimka jamcu taqdiimkana riwaayadiisa saxiixa kuma jirto ziyaadadaas marka uu ku daray qoraxdu hadday cirka duurka markay uu galo nebigu hadduu safraayo salla duhra waalcasra ziyaadadaas marka abu nucaym isaa iskale mustakhrajka ku wariyey marka mararka qaar ziyaadow ayaa mustakhrajka ku jirta faa'iida leh mararka qaarna raawi xadiidka isagoo muntaqad ah fi saxiix ayaa mustakhrajku muntaqad uusan ku noqonaynin maalan qof mudallis ah bukhaariga ama muslimka qof mudallis ah oo can ku wariyey ayaa saxiixi sidaasaa ku dhacday ninkan mustakhrijka wuxuu ku dadaalaa inuu keeno xadiidkii isagoo ka maran arrintaas samaac inuu ku keenaa laga yaaba meeshii cancanada ku jirtay xadathanii ama samictu inuu riwaayada uu helo uu doorto faa'iido dheeraada warkii jiray iyo meesha waa ka baxa waxaa laga yaabaa qof muhmal ah oo laysku khilaafsanayaa waaye inuu asaga u abtiriyo mansuub isagoo adag waxaa laga yaabaa in mukhtalid waaye saxiixa inay ku dhacday riwaayatu mukhtalid lana ogeyn goorma uu sheekhan ka weriyey qabla ikhtilaaqihi miya bacda ikhtilaaqihi saxiixa markuu riwaayo saasoo kale ay ku dhacdo nuxsinu danna bihimaa waa qaadanayna waa danigan u wanaajinaynaa laakiin markii la helo riwaayo caddaynayso ciladaas ka beri yeelayso qalbigii marka aad u sii degaa somafawaaidaasa adu ku jirta mustakhrajaadkaiyaguna marka mabaaxifta saxiixa sidaas usoo gelayaan marka khulaasadu mustakhraj kitaabka la leeyahay wuxuu noqonaa waa kitaab kitaab laga dul bixiyey kitaabkan axaadiistiisu isticmaala laakiin bisanadihi buu ku werinay umana gaar aha bukhaari iyo muslim xataa kutubta kale waa leeyihin mustakhrajaad nasaa'igaale abu daawuudkaale tirmidigaale waa leeyihiin kutubta in badan واsتkرجوا على الصحيiح kأbي cawاnة ونحوه واجتنبي cزوka ألفاظ المتون لhma إذ khالفت لفظا ومعنى ربما واsتkرجوu waxay ka soo bixiyeen calى الصحيiحi صaحيixa korkiisa waxay ku soo bixiyeen oy ku soo saareen yani kutub kaأbi cawاnaةi kamusتkرaجi أbi cawاnة ama ka صaحيiح أbi cawاnة abu cawaanat asfiraayiini muslimko mustakraj ka leeyahay waana mabuuc kitaabkiisa ka abi cawaanatin oo kale wa naxwihi iyo wixii lamida abu bakr albarqani abu nucaym alasbahani abu bakr alismaaciili wajtanib marka wuxuu yidhi ka dheeraaw caswa ka tiirintaada alfaadal mutuuni mutuunta alfaadooda aad tiirisid lahumaa inaad u tiirisid waa bukhaariyo muslim alfaadda aad ku aragto kitaab mustakhraja ah, iska ilaali inaad u tiirisid bukhaariyo muslim maxa sababta maxay tahay id khaalafat qad khaalafat wayba khilaaftay lafdan xagga lafdiga si badan alfaadda si badanay isu khilaafeen wa wamacnanna waa khilaaftay rubamaa mararka qaar mararka qaarna macno ahaanayba u kala duwanay ay u kala duwan yihiin waa sayar tahay markaas laakiin inta badan alfaadda farqi baa u dhaxeeya marka adoo mustakhrajkii wax ka werinayo adoo mustakhrajkii wax ka soo qaadanayo iska ilaali inaad u tiirisid bukhaari bukhaariyaa weriye aad tiraha bimujarad mustakhraj calaa saxiixi kitaab ah inuu ku yaallo taa iska ilaaliyo wamaa taziidu faxkuman bisixatih fahwa maca alculuwi min faa'idatih wamaa waxa taziidu ay ziyaadinayso kutubta mustakhrajku ziyaadaadka mustakhrajaadku ay la imaanayaan faxkuman xugun bisixatihi xukun yani mustakhrajka ziyaadada ou la imaado saxiixnimadeeda xukun laakiin mulaq miah sidaan mase shardi shardi bay leedahay nacam waa bishardi hubuuti asifaati almushtaradati fi sixati lilruwaati aladiina bayna almukhariji waalraawi aladi ijtamacaa fiihi waxaan iri mustakraj maadadiisuba waxay tahay kitaabkan axaadiistiisa ayuu sanadkiisa isaga ku werina mid marka waxaad iska ilaalisaa od fiirisaa shuruudii sixada waa in laga helaa marka aan ziyaadadan saxiixinayno mustakhrijka aan ku aragnay waa in laga helaa laga bilaabo mustakhrijka sheekhiisa ilaa meesha uu uga soo dhacaayo ninka kitaabka asalka iskaleh meeshuu uga soo dhacaayo ruwaaddaas waa inaan ka fiirino shuruudii saxiixa waayo abubakar albarqani marka uu abubakar alismaaciili marka uu xadiid ziyaado la imaado mustakhrajkiisa uu kula imaanayo waxaan fiirinaynaa marka sanadku abubakar meeshuu sheekhiisa laga bilaabo ilaa halka uu uga imaanayo uga soo dhacayo bukhaari shuyuukhdii bukhaari iyo man fowqahu ilaa meesha uga soo dhacayo intaas waa hubinaynaa haddii intaa rijaashaasi ay noqdaan rijaal shuruudii saxiixa aqbalaysa hadday noqdaan inta ka dambayso bukhaarigaaba noo hubiyey somaaawamaa taziidu marka shardigaa marka kan mudlaqa ah ha iskaga malaynin ayb walidaalika waxaa dhici karta mararka qaar in maalan tusaale ahaan waxay yidhaahdaan eh, <coughs> xadiis imaam lbukhaari uu ka soo saaray zuhri laakiin ardayda zuhri ay yihiin hiqaad saaxibulmustakhrijku inuu zuhri ka soo dhacaa laga yaabaa laakiin ardayga zuhri ou yahay daciif maalan ee uu mustakrijka isticmaalay markaasoo kale ma ziyaado hadduu keeno ziyaadadaas ma la saxeixinayo sababtaa ah ninkaa daciifka ku jira laleeyahy oo maalan tusaale ahaan markaasi xal la xukumi maayo tusaale ahaan abubakr ismaaciili mustakhrajkiisa waxaa ku jira eh, xadiis buu keenay min ariiqi ibrahima bni lfadl almakhzuumi can zuhriy ibrahimna waa daciif zuhri ka dambeeya dabcan bukhaariga iswaafaqaya lakiin hadda waxaan ka hadlayna waa ogow ziyaado oo matniga ku jirto bukhaari ounan la imaanin ma la saxiixin kara markaas leana ninkan daciifkaa ku jira abuu nucaynna wuxuu kaga soo saaray mustakhrajkiisa moxamed ibnu xasan ibni zabaala isagana bacd ahlilxadiis waxay gaarsiiyeen mutaham waayahay wamaa tasyiidu mustakhrajaadku waxay ziyaadinayaan faxkuman xugun bisixatihi xukun shuruuddaa markaad u fiiriso fahwa isagu yani falxukmu bisixati sixada in la xukumaa oo wixii uula ziyaado noqdaa la saxiix yeelo sixo loo xukumo maca culuwina lala qabo culuw sanadna lala qabo min faa'idatihi min faa'idati lmustakraji mustakhrajka faa'iidadiisuu ka mid yahay yani ziyaadadanoo saxiix kuu noqonaysa marar badan culuw sanadkiina markaad ku darto waa faa'iidada mustakhrajaad loo alifay ha u in juhuud mutakarira ah inay iska tahay ha u qaadan wاlasla yacni lbayhaqi wman cazaa walayta idzaada alxumaydi man yazaa wayacni lbayhaqiy bayhaqi wuxuu u jeedaa iyo waman axad cazaa tiiriyey oo xadiid bukhaari ama muslim u tiiriyey bayhaqiga kaama wuxuu u jeedaa alasla asalka ayuu u jeedaa walayta id zaada alxumaydiy walayta allamaa id zaada markuu ziyaadiyey alxumaydiyu xumaydi markuu ziyaadiyey saaxibuljamci bayna saxiixayn mayaza mawsooca marka uu ziyaadiyey xumaydi muxuu u soociy alla mawsooca beydkan laba shayga uga hadlaa shayga koowaad wuxuu yahay mararka qaar bayhaqi asunan kabiirka xadiiuu werina markaasuu wuxuu leeya rawaahu lbukhaariyu haddii aad fiirisana matnigan kii bukhaari ma aha rawaahu lbukhaariyudan maxuu ka wadaa asalkuu ka wadaa yani xadiidkan asal ahaantiisa bukhaari yaa weriyey waay sidaa darteed waxay aad sunanulkabiirka ku aragto isagoo bayhaqi rawaahu lbukhaariyu yiri markaad aragto inaad tira waa saxiixa bukhaariyaaba saxiixii ku weriyey sax ma aha waa inaad saxiixeena dib u feeriso waa inay isleeyihiin iyo in kale waayo marar buu marka wuxuu dhahayaa rawaahu lbukhaariyi wuxuuna u jeeda asalka xadiid waa kala duwanta asluhu fi lbukhaariyi marka la dhaho xadiidkan asal ahaan bukhaari baa weriyey laakiin matnigan iyo sidaan iyo qaabkan uma werininay noqon kartaan marka beyhaqi markaad ku arkayso asoo idlaaqayo rawaahu lbukhaariy rawaahu muslim dhahayo wuxuu u jeeda asalka xadiidka iska fiiri markaalimaamu albagawi isagana sharxu sunnaha saasuu yeelaa wuxuu leeya rawaahu lbukhaariyu rawaahu muslim haddana maca daalika haddaad adiga isku fiiriso alfaadii farqiba u dhaxay marka intaad xaggaas aragto hau qaadanin sidaas inuu bukhaari u weriyo waayo waxay ka wadi karaan asalka waayahay laakiin kutubta ka waran marka mukhtasaraadka maalan tajriidu sariixa waxa ku yaalla ma la dhihi karaa bukhaariyaa weriye ma loo nismayn karaa xaa kutubta ama mukhtasarka mundiri ee muslimka waayo waxa uu iftisaa iyagu marka waxay ku dadaaleen matniga kitaabka laftiisa keliya sanadka unbay gooynayaan meelaha uu xadiidku ay soo noqnoqonayaan oo kale hal meel isugu keenayaan hal meel ku sheegayaan laakiin matniga ay isticmaalayaan huwa huwa marka wixii mukhtasar kitaab ah aad ku aragto waa u tiiri kartaa kitaabka laga soo iftisaajiye laakiin kutubtan kale ama sunanulkabiirka ama sharxu sunnaha bayhaqi sharxu sunnaha albaqawi kutubtaasoo kale waxa ay u tiirinayaan bukhaari iyo muslim hubi waxaa lamida buluuqulmaraamka riyaadu saalixiinka mishkaatulmasaabiixa kutubahaas gadaal culmadan dambe ay qoreen waa qaldami karaa waa wahmi karaa markuu leeya rawahu lbukhaari wamuslim waxaa laga yaaba in muslimba uunan werinin xadiis waxaa dhici karta markuu leeya rawaahu lbukhaariyu sidaasba inuunan u werinin marka taasoo kale waa in dib loo fiiriyo kitaabka asalka arrintaasna faa'iido badana mararka qaar ku jirto hadda mishkaatulmasaabiix oo kale waxaa ku dhacay xadiidka abu daawuud oo werinayo kitaabulbuyuuc awaa-ishiisa uu ku soo saaray ayaa waxaa dhacday rasuulka sal l salam ayaa janaaze ka qayb galay qabrigii ha la waasiciyo yiri dib si fiican ha loo qodo halkaas sidaasuu nebigu dhahayay sal l salam markii duugtii qabrigii ninkii la aasay fa ataahu daaci imra'atihi ayuu qoray mishkaadka masaabiixa fa ataahu nebiga waxaa u yimid daaci imra'atihi markaasaa sheekh alalbanina uu yiri damiirka meydku u laabanaa daaci imra'ati ilmeyit marka nin ay soo dirsatay ninkii dhintay xaaskiisaa nebiga u yimid gurigiiba gurigiibuu geeyey cuntay marka sameeyeen ictiqaadii waxbuu ugu yeeray saas ahaan meeshaas marka waxaa deliishaday dadkan ma'aatimta iyo tacsida cuno oo waxay yidhaahdeen marka xadiiaaba ku soo aroora waa kan faataahu daaci imra'atihi ishaatulmasaadixana bukhaariyaa weriyey buu yiri waxaa weriyuu yiri abu daawuud abu daawuud markaad fiirisana maba ku qornaba daaci imra'atihi damiirkaas maba ku qorna daaci imra'atin ayaa ku qorna farqigaan u dhacay daaci imra'atin iyo daaci imra'atihi asalkii marka uu sheegay waa in dib loo fiiriyo marka maaha in laysaga kaaftoomo kutubtan culummadan ay qoreen keliya in inta lagu kaaftoomo layidhaha waaba saas yani asalkii uu kasoo guuriyey waa in la fiiriyo waayo qofku waa qaldami karaa dabcadaa qaldami karto makhduudkaa qaldami karo kaatibkaa wax qaldi karo wahaakada waa muhim meeshaas marka ayb walayta id zaada alxumaydi mayaza alla xumaydi markuu ziyaadiyo wuxuu ka wadaa xumaydi kitaabkiisa horta waa aljamcu bayna saxiixayn aa leedaha xadiista bukhaari iyo muslim ayuu kitaabka ku qoray wuxuu ka bilaaba kuwa muttafaq musnad ahaanuuna u qoray musnad musnad abibakar oo kaleu leeyahay wixii muttafaqou gooni u qoraa uma wixii bukhaari la gooni noqday wixii muslim la gooni habkaas ku socda waxaana sharxay asaga kitaabkiisa alwasiir ibnu hubayra ifsaaxan waa kitaabkan alifsaax layra marka xumaydi mararka qaar marka wuxuu isku daraa asaga bukhaari iyo muslim axaadiistooda markuu keenayo mustakhrajaadka ziyaadaadkooda iyo fawaa'idoodana waa ku dhex daraa meesha marka xaafid alciraaqi wuxuu leeyahay marka uu ziyaado la imaado oo matnigii bukhaariga oo kale markuu wax ziyaado mustakhrajka ka timid marka uu la imaanayo inuu kala kala sooco fiicnaa lahayda ayuu leeyahay marka ma kala soocin miyaa mase wou kala soocay waa kala soocay inta badan walidaalika meeshaas marka in badan wuu kala soocaa oo markuu xadiidka soo siyaaqeeyo xadiidkiio dheerba wuxuu leeyahay iqtasara minhu albukhaariyu calaa kadaa bukhaari intaanu ku gaabsaday wazaada fiihi lbarqaaniyu barqaanina wuxuu ku ziyaadiyey kadaa oo kal marka warkan uu leeyahay waleyta id zaada alxumaydiyu mayaza waaba sameeyeyba xumaydina sida badan wuu kala reebay alfaadda mustakhrajku ziyaadada uu la imaado iyo saxiixa saaxibu saxiixa intii uu sheegay wuu kala reebaaba ilaa meela naadir maahan saas darteed marka xaafid alciraaqi waxaa meeshan ku tacqiibiyey wiilkiisa welidiin alciraaqi ibnu xajarna waa ku tacqiibiyey sakhaawi isaga fatxulmuqiidka wuxuu yidhi laakina fii bacdihaa maa laa yatamayazu meelo meelo waa jiraan uuna waxba kala soocaynin mustakhrajkiina inahaasuu uga baxay hada aakhiruhu wallahu aclam wsal allah wsalam calaa nabiyina maxamedin waalihi wasxaabi